alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira qaala alimaamu bukhaariyu raximah llah xadiiska shanaad can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam bukhaari wuxuu ka soo wariyey abu hureyre wuxuu ka soo wariyey waa saxaabigii macruuf ka ahaa axaadiista laga soo wariyey saxaabadana waa saxaabiga ugu axaadiista badan oo saxaabi axaadiis laga soo wariyey oo ka xadiis badan lama hayo nebigaana ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam nebigaa ugu duceeyey barakadii nebiga ducadiisa ayaa markaa xifdigaa badan iyo qabashadaa badanna uu ku hela isagoo muddada uu nebiga la joogay calayhi salaatu wasalaam ay koobnayd oo saxaabo badani ay ka wakhti badnayd ayuu haddana marka axaadiista warintooda uga batay waayo wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam shuqli kale ma lahayn ee wuxuu ahaa mid markaa aada ugu dadaala axaadiista nebiga inuu ka weeleeyo barashadaa uu diinta baranaayo ayuu aad iyo aada ugu dadaalayey axaadiistana aad u qaybaayey axaadiistana aada ugu qaybayey markii lagu yidhi markaa wakhtiyada qaarkood saxaabada qaar ku yidhahdeen intanoo xadiis xaggaad ka keentay wuxuu yidhi idinka waxaa idin mashquuliyey suuqa inaad foof tagtaan oo suuqa qabataan qaarkiinna markaysaa beerahooda ay fashaan yaa oo raggii ansaarta ahaa beerahooda inay fashaan raggii muhaajiriinta ahaana suuqa iyo meelaha markaa inay ka shaqaystaan waxyaalahaasaa idinka idin mashquuliyey anigu waxa weeye waxaan ku dadaalayay uun xadiiskaa inaan barto unbaan ku dadaalayay waxbarashadaasunbay ahayd shuqlaygu shuqli kale ma laha xataa meel uma foof tegi jirin sidaas aawadeed wakhtiyada qaarkood buu wuxuu dhici jiray gaajo daraaddeed buu la dhici jiray markaasay dadku imoodi jireen buu yihi inaan xanuunsanayo aan waalanahay ama suuxdima qabo gaajo waxaan ahayna iguma sugnayn buuhi yaa waxaan gaajo ahaynoo igu suganna ma jirin wakhtiyada qaarkood buu wuxuu fadhiistay dariiqa ay soo marayeen abuubakar iyo cumar iyo nebigu ay soo mariyeen bal in mid ku yidhaahdo wuu xishoonayaa yaa niyaddana wuxuu ka jecel yahay inuu mid u yeedho u yidhahdo ina keen gurigii bal aan qabannin ya saasuu dooniyey markaasaa abuubakar soo maray aayadaan garanayaan weydiiyey buuri anuu doonaayo bal inuu yidhahdo ina keen ya ima fahmin wax waa iga jawaabay waa iga tegey cumar baa soo maray si isi la baan isagana weydiiyey buuri waa iga tegey buuri nebigaa soo maray calayhi salaatu wasalaam nebigu markuu i arkay u dhool la caddeeyey buuri markuu arkay ayuu dhoola caddeeyey dabeedna wuxuu inakeen isagoo nebigii aan waxba weydiin ayuu nebiga kaxeeyey markaasuu deedna guriga geeyey markaasuu dabeedna markaa eh, la yidhi wax ma haysaan uu ku yidhi markaasay ku yidhaahdeen waxaanu haynaa in caana ah markaasuu ordoo saxaabadii ahlu sufa ahayd ee masjidka xaggiisa dambe fadhiday u yeedh markaasaan waxaan isidhi buuhi war talow inta yar muu adiga ku siiyo saxaabada kale haddii loo yeedho hay ka taraysa waa u yeedha weliba markaasaa waxa igu soo dhacday ya hadhow markay yimaadaanna aduu ku odhanaya markaysa waxaan markaa sii marka dee ka ugu dambeeya ad noqonaysa ka ugu dambeeya ayaad noqonaysa halkii bay yimaadeen waa soo fadhiisteen saxaabadii kale markay soo fadhiisteen ayuu nebigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam u dhiib aan u dhiibay buui dabeedna waa cabbay waa cabbay waa cabbay markuu wuxuu ka cabbaye ka cabbay ayuu ka labaad u dhiib kii labaad baa loo dhiibay ka saddexaad aduu saasaa saxaabadii usoo martay markii intii kale wada cabtay ayuu nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam dee labadeenna hadhay labadeenna ayaa hadhay markaasaa yacni nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam cab adigu markaasaan cabbay buuri markaan dabeedna nebiga isi u dhiib buu yidhi cab haddana markaasaan haddana cab ilaahay baa barakeeyey yacni wax yar baa caanuhu ahaayeenoo wax qof cabbaabay ahayd shaksi keligii wuxuu cabo ayay ahayd intaasoo qof baana cabay oo mid weliba ka dhergay yacni saddex goor baa nebigu mar walba ku celiyo u yihi cab cabcab siduu u lahaa buu markii dambe yidhi meelaan maryo uma hayo meel alla meelaan mariyo uma hayo markaasaa nebigu ka qaaday markaasaa nebigu intii kale u cabay marka aada yo aad buu xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu dadaali jiray maalin baa nebigu sala allahu alayh wasalam ku yidhi go' kala bixi go'ii buu kala bixiyey markaasuu dacallada isu soo laab yani sidii wax wax ku ururinayo oo dee go'a ah wax lagu guray yani markaa dabeedna sidaa yani marka afka intaad isugu keeto u qaad sidii wax wax ku sida maalintaa ka dambaysay maalintaa wixii ka dambeeyey waxba ma ilaaweyn buuri intii ka horraysay wax waa la ilaawi jiray buuri laakiin maalintaa wixii ka dambeeyey waxaan ilaaweeyeba ma jiraan buuri can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam magaciisa iyo magaca aabbihii labada waa laysku khilaafaa laqabkaasuu ku caanbaxay waa laqabun bilafdi kunya siiqadu kunyay u eg tahay laakiin laqab weeyi isagoo bisad yar sita ayaa nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam markaasaa dabeedna markaa sidan yacni markaa lagu laqabay oo markaa looga dhigay laqab looga dhigay laqab baa looga dhigay marka siiqadu wax ay u eg tahay kunyo laakiin laqab baa loo jeeda magiciisa waxay culammada qaar arjaxeen sida imaamu nawowi iyo culamo kale in cabdiraxmaan ibnu sakhri la odhan jiray laakiin magaciisa iyo magaca aabbihii mid walba waa la isku khilaafay soddon qowl baa ku sugan wuxuu ku caanbaxay abuu hurayru ku caanbaxay laakiin sida uu arjaxay inkastoo culammada qaarkood ay leeyihiin tarjiixaasi daliil bay u baahan tahay cabduraxmaan ibnu sakhrin ayaa la odhan jiray saasaa caan ah qabiilada dows baanu ka dhashay yeman ka mida sannadii toddobaad ee hijiriga ayaanu islaamay qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ihi man yaqum ku kastoo kaca leylata alqadri habeenka leylatulqadriga habeenka sharafta leh iimaanan waxtisaaban iimaan daraaddeed iimaan daraaddii uu ilaahay rumaynaayo aawadii u kaca waxtisaaban doonisuu ajar doonaayo daraaddeed u kaca oo mafcuulun lahu laga dhigo labadaba ama laga dhigo xaal iimaanan ay mu'minan xaaluu ilaahay rumaynaayo iyo wax kastuu ilaahay ku waajibiyey inuu rumeeyo xaaluu rumaynaayo ka ah waxtisaaban ay wa muxtasiban iyo xaaluu ajar niyeysanaayo oo ajar doonaayo ajar gurubsanaayo xagga ilaahay ajar ka doonaayo ka ah gufira lahu maa taqadama min denbih waxaa loo dhaafaa wixii hormaray oo min dambihi yacni dembigiisa ahaadaa loo dhaafaa wax alla wixii hormaroo dembigiisa ahaaday ayaa loo dhaafaa xadiiska bukhaari keliya ma soo warina muslimna waa la soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa habeenka laylatulqadriga in markaa cibaado loo kaco oo markaa qiyaam lala yimaado oo habeenkaa la nooleeyo in markaa lagu helayo fadli weyn oo dembi dhaaf in lagu helaayo habeenka leylatulqadriguna waa habeen ramadaan ku jira weeye wuxuuna ka mid yahay tobanka ugu dambeeya ramadaan buu ka mid yahay culammaduna tacyiinkiisa aad bay isugu khilaafaan waxaa ku sugan ilaa arbaciina qawlan afartan qowl baa ku jira habeen kastaoo tobanka ramadaan ugu dambeeya ka midana culammada islaamka qayb ka mid a ah waxay qabaan in habeenkaasi leylatulqadr yahay tiradu ha isku buuxdo ama ha kala dhinnaato sida ugu fiicanee adilada lagu kulmin karaana waxay tahay in la yidhaahdo tobankaa dambe ee ramadaan kama baxo waa midda labaadee waa intiqaalaa waa guurguuraa sannadba habeen buu noqdaa sannaduu koob iyo labaatanka noqdo habeenka koob iyo labaatanaad sannaduu habeenka saddex iyo labaatanaad noqdo sannaduu habeenka shan iyo labaatanaad noqdo sannaduu habeenka toddobiyo labaatanaad sannaduu habeenka toddobiyo labaatanaad noqdo sanaduu habeenka sagaal iyo labaatanaad noqdo tirooyinka isku buuxana waa dhici kartaa inuu noqdo sanaduu markaa noqdo afar iyo labaatanka ama habeen kaloo la mida intiqaal inuu markaas sameeyo siaa u guurguuro waa dhacda saas aawadeed qofkii tobanka ramadaan ugu dambeeya wada nooleeya si isku mida leylatulqadrigii waa waafaqay shaki kuma jiro yaa shaki kuma jiro ahlucilmiga qaarkood waxay daliishadeen xadiiskii sheegaayey yacnii ruuxa markaa cishaha imaamka la tukada haddana salaadda subax la tukadaa qiyaamu leyla loo qoraa inuu habeenkaa kacay oo qiyaam la yimi hadduu labada salaadoodba jamca la tukaday marka qadar qiyaama uu la yimaado wax ugu yar bay yidhaahdeen inuu markaa salaadda cishana imaamka la tukado salaadda subaxna jamaca markaa la tukado imaamka la tukado ya fadiilo ka ziyaada a buu sii helayaa dee hadduu markaa qiyaam kalo ka sii dheeraada la yimaadana fadli ka ziyaada ah ama fadligaa usii badanay taas yadaana weeye qiyaamkana waxaa loo jeedaa in taaca lagu kaco ayaa laga tilmaamayaa saasaa looga jeedaa iimaanan waxtisaaban waxaa laga qaadanayaa qiyaamka leylatulqadriga la kacaa inay iimaanka ka mid tahay halkaasna waxaa laga fahmayaa iimaanku inuu qowl camal yahay sida ahlusunnati waljamaaca qabaan inuu odhaah iyo camal labadaba leeyahay acmaasha saalixiina iimaanka ka mid taa laga dariishanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa camalka saalixa shartiyada lagu aqbalaayo ashartu alawal waa iimaan haddaan iimaan jirin camalkaa saalixa la aqbali maayo ashartu athaani waxa weeye waa ikhlaas oo ixtisaabkii macno ikhlaas baa laga fahmayaa in ilaahay dartii loola yimaado haddaan ilaahay dartii loola imanin camalkaasi camal maqbuula noqon maayo ilaahay aqbali maayo shardiga saddexaad isagu wuxuu noqonayaa waa in sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam la raacay oo haddii camalka sunnada nebiga aan lagu raacin ee uu noqday wax sunnadii nebiga lagu khilaafo bidcaah maqbuul noqon maayo man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun kii camal sameeya amarkayaga aan waafaqsanayn camalkaa waa lagu radinaya laga aqbali maayo leylatlqadriga fadligiisu waa badan yahay leylatulqadri khayrun min alfi shahri waxay ka khayr badan tahay kun bilood bay ka khayr badan tahay oo aan habeen leylatulqadriga ku jirin kun bilood maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood bay noqonaysaa saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood ayay noqonaysaa muddada intaa la egoo habeen leylatulqadriga aanu ku jirin baa halkaa habeen quri ka khayr badan yahay oo camalka wanaagsane lala yimaado camalka saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood la samaynaayey intaa la waday oo aan la kala goyn halkaa habeen camalka lala yimi waa ka khayr badan waa fadiilo aad iyo aad u weyn weyn xadiidka lixaad can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam ina addiina yusrun diintu yusrun ay duu yusrin waa mid fudayd u saaxiiba weeye la yidhaahdo caynta diintaaba yusri ahoo fudayd ah oo mubaalaqa ahaan baa yusriga loogu magacaabay kaannahu diintuba cayntii fudaydka ay tahay wejiga kale waxay tahay ina addiina diintu yusrun waa min baabi xadfi lmudaaf ay duu yusrin waa mid fudayd u saaxiiba weeye waa sahlan tahay in lagu dhaqmaa lagu camal falo la bartaa yacni waa sahlanto waa fududtahay walan yushaadda addiina axadun ila halabah diinta iskuma adkeeyo axadun cidnaba ilaa khalabahu diintu inuu ka haalib noqdo oo ka gacan sarreeyo mooyaane qofkii diinta isku adadkeeya diinku waa ka haalib noqonaya fasaddiduu sida wanaagsanee saxan la kaalaya sadaadku wuxuu yahay waa shayga sawaabkee fiicanee saxan weeye fasaddiduu sida qumane wanaagsan sameeyo la kaalaya wa dhadhoweeya sida wanaagsan haddaa la wada iman kari waydaan sida ugu dhow la kaalaya oo dhadhoweeye yaa almuqaaraba sidii lays amray sida ugu dhow in la dhadhoweeyo haddii lala wada iman kari waayo baa laga qaadanaya wa abshiruu bushaaraysta wabshuruu iyo wa abshiruu labadaba waa loo dabdiyo loo xarakeeyey waana laba luqa marka horeba qur'aankana waa la akhriyey wa abshiruu iyo wabshuruu marka waa laba qira oo sabci ah meelaha qaarkood ay qur'aanka kaga soo aroortay labadaba waa la akhriyey bushaaraysta oo khayr iyo thawaab wanaagsan ku bushaaraysta haddaa wanaaggii la imanaysaan wastaciinuu kaalmaysta bilghadwati kallahaadda aa kallahdaan oo khayrka u kallahdaan yacni kaalmaysta waarawxati caraabadana kaalmaysta khadwadu marka hore waxay tahay waa subaxa jarmaadadii weeyi rawxaduna waxay tahay waa caraabadii weeyi waxaa laga tilmaamayaa yacni markaa wakhtiyada qaboonada kaalmaysta oo camalka wanaagsan waxaa la timaadaan wakhtiyadaa firinfircoontihiin sida waxa weeye gelinka hore iyo yacni galabtii iyo yacni markaa la kaalay wa shay in min addulja iyo shay yacni guuraha ka mida inay habeenkii guuraysaan ka mida yacni ruuxa markaa musaafirkee socdaalka ahi sida waxa weeye markaa wakhtiyada uu firinfircoon yahay u socdo oo subaxnimadii uu u kallaho ama u jarmaado galabtii siduu markaa weye iyadana wakhtigaa qaboonada uu socdee galabtii habeenkiina wax ka mida uu guureeyo marka kale uu daalana markaa uu nasto sidaasoo kale sameeyo khayraadka waxaa la timaadaan wakhtiyadaa firinfircoontihiin la kaalaya oo wakhtiyadaa kaalmaysta gelinka hore galabnimadii wax habeenkii ka mid a laakiin naftii ha dhibinoo inaad tidhaahdo habeenkiina waan soo wada jeedayaa yaa oo maba seexanayo dee ta noocaasi waxay noqonaysaa mid khalat ah sidaas aawadee min baa la geliyey wa shayin min addulja iyo wax ka mid a yacni gudoodigii ka mida ama guurihii ka mid a marka lama odrhan habeenkii oo dhan inaa markaa yacni camalkii la timaadaan wada kaalmaysta lama odhan naftana waa in xaqeeda la siiyaa wainna lijasadika calayka xaqan wa ina liahlika calayka xaqan ya wuxuu yidhi markaa salmaan wuxuu yidhi markaa naftaadu xaq bay kugu leedahay jidhkaaguna xaq buu kugu leeyahay ehelkaaguna xaq buu kugu leeyahay yani fa acti kulla dii xaqin xaqah waxaad siisaa mid kastoo xaq laba xaqiisa sii marka nafta xaqeedii dee waa in la mariyaa jidhka xaqiisii waa in la siiyaa ehelka xaqiisii waa in la siiyaa cibaadada ilaahayna waa in marka waxaweyan yacni allahna xaqiisii waa in la siiyaa oo marka intaba waa in laysku ysku wadaa xadiiskan muslimna waa soo wariyey oo bukhaari lama gaar noqon xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa diintu inay sahlnaansho u saaxiib tahay oo lagu camal fali karo laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna ku kallifi maayo karaankeediiyo awooddeeda mooye wax kale ilaahay kuma kallifayo waxayna kari karin laguma kallifayo marka way sahlan tahay waa lagu camalfali karaa waana la baran karaa walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min muddakir xadiis waxaa ku soo aroortay in nebigu yidhi ina khayra diinikum aysaru yacnii diintiinna waxa ugu wanaagsan ta ugu sahlan wuxuu kaloo allah yidhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj yacnii diinka gudihiisa wax markaa dhiba idinkagama yeelin waa idiin sahlay wuxuu kaloo ilaahay uu yidhi yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusr ilaahay sahlanaan shay fudayd buu idinla rabaa culays iyo adayg idinlama rabo adayg idinlama rabo wuxuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira yacnii fudaydiya oo ha adkaynina ya bushaareeya oo markaa dadka ha didinina ha didinina marka diintu inay sahlan tahay waa jirtaa laakiin taa macnaheedu ma aha in waxa weeye markaa laga gaabiyo camalfalkii waajibaadka la samayn lahaa oo lala iman lahaa arrinka wuxuu u dhexeeya bayna ifraad wa tafriid in lagu talax tago oo khuluwi lala yimaado ya iyo in laga gaabiyo dadka qaarkood baa nusuusaha iyo adilada fudaydinta sheegaya deliishada waxayna u deliishadaan in waxa weeye shay kasta oo sharciga ka mida marka loo sheego oo hawadooda ka hor imanaya waxaa odhanaya diintu waa yusri ina diina yusrun ya yayasira walaa tucasira ay doonayaan sida hawadooda markaa dee waafaqsan in lala yimaado dee fudaydku macnihiisu ma aha in waajibaadkii diinta la dayaco oo muxaramaadkii lagu dhaco oo dembiyadii lagu dhaco oo waajibaadkii laga gaabiyo ya inay diintu fududdahay aawadeed in looga tago waajibaadka ma aha waa in marka waxa weeye lala yimaadaa yacni bayna alifraad waaltafriid taa xadiisku markaa laftiisu amrayo fasaddiduu waqaaribu sida sharcigu amray ee sawaabkee saxan in lala yimaado marka inay fudud tahay way jirtaa dhaqanka diintoo dhan baa sahlan oo fudud waxaanay dadku awoodi karina ilaahay kumaba kallifinba kumaba kallifinba dadka qaarkood tan oo kale waa cuskadaan oo waxay odhanayaan yacni aqwaasha culammada ii baadh qowlka ugu sahlan ee ugu fudud ii sheeg kaa ugu sahlan baan qaadanaya ya haddaan markaa arko qowlka shaafici inuu ugu sahlan yahay isagaan qaadanaya mar kale haddaan arko masale kale in ka maalik ka sii fudud yahay ka maalik baan qaadanaya haddaan arko ka axmed inuu ka sii fudud yahay ka axmed baan qaadanaya haddaan arko ka abi xaniifa inuu ka fudud yahay abuxaniifaan qaadanaya haddaan arka mid kale inuu ka fudud yahay oo afartuba markaa meel kale mareen qowlkaa kalaan raacayaa marba kay dantu iigu jirto aan isleeyahay kaasaa kuu sahlan baan iska qaadanaya ta noocaasa markaa mid loo baahan yahay ma aha sharcigana mid waafaqsan ma aha waxaa la tarakhus baa la yidhahdaa waa rukhsadoon siba siday ka sahlan tahay inuu qofku raadsado marka masale la ysku khilaafo waxaa markaa la eegaa sida waxa weeye yacni ugu dhow adilada nusuusta iyo adilada ta ugu dhow baa markaa la eegaa ee ma aha in qowlkii la doono hawe ahaan la yska raaci karo oo kii nafta waafaqda hawadeeda iyo jacaylkeeda in ruuxu iska qaata inay tahay aqwaasha culammadu kala doordoorto wuxuu ku kala dooranayaana aynay ahayn daliilku ugu dhow yahay ama wax la mida aynay ahayn ee ay tahay wax lagu kala dooranaya wuu ka sahlan yahay ta noocaasi waa midaan bannaanayn midaan bannaanayn weeye culammaduna waxay yidhaahdeen ijmaacay khilaafsan tahay waxay culammaduba ku ijmaacsan sidaa khilaafkeeda alimaam ibnu xasmin wuxuu yidhi ummaddu waxay ku ijmaacsan tahay caqliyaduna xukumaysaa nusuusta qur'aanka iyo sunnaduna ay ku soo arooreen dhammaan intaasoo dhamm isku waafaqsan yihiin wixii deliil ku qumo inay waajib tahay deliilkaa in la qaato walow dadkuba ha isku khilaafaan ummadduna waa ku ijmaacsan tahay nusuustuna waa ku tusinaysaa caqliga laftiisuna waa xukumaya naska iyo deliilka in la raaco ya walow khilaaf ba ha ku jiro culamadu waxay alkhilaafu laysa bixujja khilaafku daliil maaha ya marka masale isku khilaaftaan qowlkaad doontaan qaata miyaa adilada ku aragteen maya fain tanaazactum fii shayin miya la yidhi fakhuduu aya qawlin shi'tum qowlkaa doontaan qaata miya la yidhi farudduuhu ila allahi waalrasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir u celiya ilah iyo rasuulka kitaabka ilah iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam u celiya wuxuu kaloo allah yidhi wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah waxa isku khilaaftaan oo shaya xukunkiisu xagga ilaahay ayuu markaa u noqonayaa loo celinayaa yacni waajibku waa saas weeye marka zallaadka culammada iyo simbirixooyinkooda in markaa la cuskada ma aha alimaam ibnu cabdilbari wuxuu yidhi alikhtilaafu laysa bixujjatin cinda axadin calimtuhu min fuqahaa'i ilumma khilaafku xujo ma aha yacni cid culammada ka mida axad culammada ka mid oo aan ogahay oo agtiisa uu xujo ka yahay khilaafku ma jiro khilaaf lama xujaysan karo wuxuu yidhi alimaam lqayim laa yajuusu lilmufti an yacmala bima sha'a min alaqwaali walwujuuhi min ghayri nadarin fi tarjiix uma bannaano muftiga inuu ku camal falo wuxuu doono oo qowl ah ama weji ah min gayri nadarin fi tarjiix isagan markaa tarjiixa aan eegayn keebaa markaa raajixa ah oo xagga daliil ahaan qawisan wuu soo waday hadalkii ilah uu yidhi wa haadaa xaraamun biitifaaqi alumma waa arrin xaaraan bannaanayn siday culammadu isku waafaqsan yihiin marka zallaadka culammadana in markaa la cuskado maa oo la qaato maa caalim simbirraxadiisu in la doonto oo la yidhahdo hebel baa yidhi maxaad aniga igu haysataa ya yacani waxa weye marba hadduu markaa imaamkaas yidhi ama caalimkaas yidhi aniga maxaad ii sheeganaysa ta noocaasa markaa in la yidhaahdo ma aha caalimkuna xujo uma noqonayo ma aha qof wixii loogu cudurdaaraana cid walba in loogu cudurdaarayo shay baa waxaa dhici karta qof inuu ku gaaloobo waxaana dhici karta mid kale in loogu cudurdaaro shay baa dhici karta qof in lagu bidceeyo ayna dhici karto marka waxa mid kale inaan lagu bidceyna loo cudurdaaro yacni taasi waxa masaladu waa kala duwanaanaysaa mas'ala waaxida laga yaabaa qofna inuu ku gaaloobo qofna marka waxaway dembi inaanu ku qabin hadda marta hadda waxa weeye waa hadal markaa la yidhi ayaa dhici karta midna inuu dembi ku qabo midna inaanu ku dambaabin mid inuu ku gaaloobo mid inaanu ku gaaloobin mid in lagu bidceeyo mid kale inaan lagu bidcay yacni waxa weye masaa saas yada ah ayay culammadu marka ay tilmaameen oo waxaynu garan karraa ninkii yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk nebigu uhi akhta'a min shiddati alfarax haddana waxa weeye dee waa loo cudurayaayo dee kuma gaaloobayo waxa uu ku hadlayna waa gaalnimo hadda ma aragtaa waxaa dhacday bacdu saxaaba inay marka waxa weeye markii hore inkireen cadaabulqabriga xujadu markay e, soo gaadhay ogaadeen dee waa ka noqdeen dee markii waxa weeye ay inkireen mid waxa weeye lagu dhaleecaynayo ma aha yacni qofku marka waxa weeyaan xuja soo gaadhin iyo markay soo gaadhaa waa kala duwantah saas aawadeed ayuu imaam ibnu taymiya odhanayaa waxaa dhici karta masaa'isha qaarkood oo a'immada qaarkood ay yidhaahdeen yacni waxa weeye in haddana markaysa markaa dad lagu bidceeyo ayaa markaa dhici karta waxay ku xidhantahay calaa xasabi alaxwaal ayay ku xidhantahy masaaisha marka la eegaayo waxaa loo eegaya istiifaau shuruud wa almawaanic ayaa markaa loo eegaa marka wuxuu yidhi alimaam alawsaaci man akhada nawaadir alculamaa faqad kharaja min alislaam yacni qofka marka waxaway masaa'isha yacni simbirixooyinka culammada ashyaada naadirkae culammada qaarkood ay ku hadleen qofka markaa waxa urursada ee qaataa islaamnimada waa ka baxaya imaam awsaaci baa odhanay ya alimaam sulaymaan ataymi oo a'immadii selafka ka midii wuxuu yidhi in akhadta biruksati kulli caalim ijtamaca fiika sharu kulluh haddaad caalim kasta ruksadiisa qaadato shar oo dhan baa kugu kulmaya imaam ibnu cabdibari wuxuu odhanayaa yacni arrinkaasi waa ijmaacoo wax khilaafi kuma sugnaa marka waxa weye calaa kulli xaal ina diina yusrun waxay u dhaxaysaa bayna ifraad wa tafriid taasay u udhaxaysa in lagu talax tago iyo in laga gaabiyo walan yushaadda diina axadun ilaa halaba hadduu ghuluwi ruuxu la yimaado oo uu ku talax tago ya oo uu yidhaahdo habeenkiiba seexan maayee waan soo wada jeedayaa maalintii oo dhanna waa soomaya habeen oo dhanna salaad baan u kacayaa dee waxa weeye naftii wuu dhibayaa marka dambe diintii waa ka haalib noqonaysa wuu karhayaa waxaaba dhici karta in waxa weeye markaa diintii uu ka tago marka diintii ruuxu inuu isku adadkeeyo ma aho shay aan ku waajib ahayn uu oo kale iskaga dhigo ou ghuluwi la yimaada iyo talax inuu taa sameeyo ma ah waa in markaa waxa weeye si dhexdhexaada waa inuu ugu camal falaa ee waxaweye ghuluwi aanu la iman marka waxa weeye sida saxan la kaalaya dhadhoweeya intaa kari kartaan kala kaalaya haddii aad dee wada awoodi kari weyda idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddaan wax idin amro intaa kari kartaan kala kaalaya marka ruuxa socdaalkaee safarka ahi siduu markaa u kaalmaysanayo wakhtiyadan qaboonada labada qaboono iyo shay gudoodiga ka mid a saasoo kale khayrkii ugu kaashada ayaa macnuhu u dhacaya can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma ana wafda cabdilqaysi lama atow annabiya sala allahu alayh wasalama qaal cabdullaahi ibnu cabbaas waa saxaabigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ilmaadeerka ruma ay ahaayeen nebiguna u duceeyey oo yidhi allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil ilaahu diinta fahansii ta'wiilkana bar barakadii ducada nebiguna waa ka muuqatay oo ducadii nebiga waa loo aqbalay saas aawadeed waxaa la odhan jiray xabrulummah waxaa kaloo la jiray baxri bad baa la jiray bad yacni bad oo kaleu ka dhignaa yaa caalimkii ummaddaana lagu magacaabi jiray waxaa markaa lagu magacaabi jiray tarjumaan alqur'aan qur'aanka kii tarjumaankiiyo fasiraha uu ahaa ayaa lagu magacaabi jiray ana wafda cabdilqaysi wafdigii reer cabduqays waa qabiil lama ataw nabiya sala allahu alayh wasalam waa jilib ka mida jilibada rabiica ka mida saynu arki doonno lama ataw nabiya sala allahu alayh wasalam markay u yimaadeen nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu idhi man ilwafdu wafdigu waa kuwama yacni wafdigani wa ayo aw man ilqawmu ama wuxuu yidhi qowmku wa ayo yani qoladani wa ayo oo shakun min araawi ma mani lwafdu buu yidhi mise mani lqawmu qaaluu waxay dhahaan rabiicatu rabiica weeyaan bay yidhahdeen waa qabiil marka weyn oo dee mudar la siman oo mudar iyo rabiica waa walaalo waa rabiicatu ibnu nizaar ibnu macaddi ibni cadnaan iyo mudar ibnu nizaar ibni macaddi ibni cadnaan yacni saas wey waxayn waa rabiico qaala wuxuu uhi marxaban bilqawmi aw bilwafdi yacni soo dhowaada dhowaansho soo dhowaada qowmkow ama wafdigow yacni ataytum marxaban ama saadaftum marxaban meel ruxbi oo ballaadhan baa la kulanteen yaa bilwafdi yacni markaa saasuu ku yidhi marxabkaasoo bilwafdi wafdiga markaa u sugnaaday yacni wafdiga ku sugan bilqawmi qowmka ku sugnaaday aw bilwafdi ama wafdiga ku sugnaaday hayra khazaayaa xaal wafdiga ama qowmkaasi ghayra khasaayaa qaar markaa dullaysan aynay ahayn ama qaar khajilaya aynay ahayn min alkhasaayati laga keeno oo khajilaadda iyo xishoodka ah ama tii fadeexadda ahayd markaa laga keeno ama min alkhizyi oo dulliga ah laga keeno ghayra khasaayaa xaalaynay dullaysnayn ama qaar khajilaya xaalaynay ahayn walaa nadaama qaar murugoonayana xaalaynay ahayn bimacnaa xaala intaba ka madhan tihiin soo dhowaada fa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow inna annagu laa nastatiicu ma kari karno an na'tiyaka inaannu kuu nimaadno ilaa fi shahri alxaraam bisha xurmada le gudaheeda mooye goor kale inaannu kuu nimaadno ma karno wa baynana wa baynaka haada alxayu annagiyo adigana waxaa inoo dhaxeeya haada alxayu qabiilkan baa inoo dhaxeeya min kufaari mudar xaalay gaaladii mudar ka mid ahaadeen ama xaal gaaladii mudar ay ahaadeen qabiilka mudar la yidhaahdo gaaladooda marka qurayshi waxay ka mid tahay waa qayb ka mida mudar famurnaa biamrin faslin waxaadna amartaa biamrin arrinna amar arrinkaasoo faslin ay faasilin wax kala saaraya na amar nukhbir bihi man waraa'ana haddaadna amarto waxaannu uga warramaynaa cidda naga dambaysaannu uga warramaynaa nukhbiru iyo nukhbir nukhbir haddii laha waa jawaabu talab nukhbiru haddii la yidhaahdana oo la godana waxay noqonaysaa in laga sifaynaayo amarka laga sifaynaayo amarkaasoo nukhbiru bihi man wara'ana aan uga warramayno cidda naga dambaysa ee jasmiga ku soco nukhbir bihi man waraa'ana haddaadna amarto waxaannu uga warramaynaa cidda naga dambaysa oo dadkaanu ka nimi ayaannu u sheegaynaa u gudbinaynaa wa nadkhul bihi aljanna waxaananu ku gelaynaa jannada haddii markaa rafciso nukhbiru wa nadkhuluna waad rafcinaysaa marka ila waa ku cadfan tahay almacduufu cala almarfuuci marfuucun waalmacduufu cala almajzuumi majzuumun shayga la jasmiyeha wixii lagu cadfaana majzuum buu noqonaya wa sa'aluuhu can ilashriba waxay nebiga weydiiyeen calayhi asalaatu wasalaam can ilashribati waxyaalaha la cabbaayo ayay xukunkeeda weydiiyeen yacnii casiirada iyo nebiidada iyo waxyaalaha la cabbaayo ayay xukunkeeda weydiiyeen ay can xukmi alashriba fa amarahum wuxuu amray nebigu calayhi asalaatu wasalaam biarbacin afar khasle ayuu amray wa nahaahum wuxuu ka reebay can arbacin afarna waa u diiday afarna waa u diido waa ka reebay afarna waa amray amarahum wuxuu amray biliimaani billaahi waxdah rumaynta ilaahay la rumaynaayo rumaynta allah la rumaynaayo ilaaha xaqa ah la rumaynaayo allah wuxuu la macno yahay alilaahu alxaq waxdahu xaalu allah keligii ahaaday ay munfaridan ama muwaxadan mid la keliyeynayo xaalu ahaaday qaala wuxuu idhi atadruuna ma garanaysaan mal iimaanu billaahi waxdah muxuu ahaaday rumaynta ilaahay keligii la rumaynayaa qaaluu waxay yidhaaheen allaahu ilaahay wa rasuulu iyo rasuulkiisa aclam u aqoon badan oo cid walba uga aqoon badan qaala wuxuu idhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah waa qirista la qiraayo an laa ilaaha ila allahu ay annahu sha'niyeh laa ilaaha ila allahu laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane saas weeye waa qiristaasaa la qiray ama laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah mid xaq lagu caabudaa jiritaanka kuma sugna allah mooyaane allah oo keliya xaq lagu caabudaa cid kale haddii la caabudo baatil baa lagu caabuday wa anna muxammadan iyo qirista la qiraayo in muxammed calayhi asalaatu wasalaam rasuuluullah rasuulkii ilaahay inuu yahay kuu ilaahay soo diray inuu yahay wa iqaamu salaati iyo salaadda in la oogo oo siday tahay loo taago salaadda yacni shuruuddeedii arkaanteedii waajibaadkeedii yacni khushuucdeedii waxeedaba la dhammaystiro wa iitaa'u zakaati iyo zakada in la bixiyo ciddii mutaysata ee u xaqa lahayd la siiyo wa siyaamu ramadaan iyo ramadaan in la soomo wa an tucduu iyo inaad bixisaan min almaghnami haniimada a ka bixisaan iyo furka gaalada laga furtay ee alkhumusa shan meeloodow meel ahaan aa bixisaan oo bimacnaa haddaad jihaad gashaan oo gaaladii la jihaadaan dee cidda jihaadka gashay oo mujaahidiinta ah ayaa khaniimada marka loo qaybiyo shan madax afar madax iyagaa qaybsanaya shan madax marka loo qaybiyo afar madax waxaa qaybsanaya mujaahidiintaasaa qaybsanaysa hal shanaadka soo hadhay ayaa shan meelood loo qaybinayaa oo aayaddii suuratu alanfaal ay sheegaysaa waaclamuu annamaa ghanimtum min shayin fa anna lilaahi khumusahu walirasuul alaaya marka khumuskaa inaad bixisaan oo iska keentaan ya oo nebiga u dhiibtaan si waxa weeye markaa shantii la kala siiyey loo siiyo waa halshanaadkaas oo dee shan loo sii qaybinayo marka dambena idinku khumuskaa iska soo dhiiba wa nahaahum wuxuu ka reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam can arbacin afar umuroodna waa ka reebay afar arrin buu u diiday can ilxantami waaddubaa'i waalnaqiiri waalmuzafat wuxuu ka reebay can ilxantami jalxadda waa ka reebay waxaa loo jeedaa inay markaa jalxadaha casiir oo kale markaa ay ku ku dabooshaan ama waxa weeye markaa ay ku kaydsadaan taas waa u diiday inay nabiid ku shubtaan yacni jalxadaha ay ku shubtaan ama ashuunka kolba saad u taqaan waa ah, wixii dhoobo laga sameeyey oo markaysaa waxaan yani sharaabada iyo wax la midka lagu shubto yacni tan noocaasa weeye culamada qaarkood waxay leeyihiin xantamku waa nooc jalxadaha ka mida ama ashuunka ka midoo nooca cagaaran weeye qaarna waxay maya waa dhammaanteed qaar kale waxay yidhaahdeen waa nooc jalxadaha ka midoo korka markaa quraarada lagaga samayn jiray laakiin waxay u badiyaan culammadu in markaa jalxadoo dhan ama ashuunkoo dhan in dhammaantii looga jeedo xantamka iyo wadubbaa'i bocorka waa alqarci yacani waxa weeye bocorku waa wax markaa u eg sida markaa xabxabka oo kale ah oo waxa gudihiisa ku sugan baa markaa waxa weeye laga soo guraa dabeedna markaasaa la karsadaa markaasaa wax lagu darsadaa khudaarta iyo wax la mida marka diirkiisii sare wixii gudaha ku jiray laga xorday ayaa sidii weeloo kale laga dhigtaa sidii weeloo kale ayaa laga dhigtaa marka koonfurta waa ka baxa kolley bocorku magacuna kolley xaggoodu ka yimi maadaama marka iyagu ay dee marka ay beertaan oo iyagu la soo baxaan iyagu ay isticmaalaan wadubbaa'i bocorka weelka laga dhigtay diirkiisa weelka laga dhigtayna in markaa casiiradii iyo nabiidadii lagu shubto iyadana waa reebay waannaqiiri naqiirku waxa weeye waa geed timireedka jiriddiisoo kale a markaa la xordi jiray markaasaa inta la xordo laga dhigi jiray sidii markaa hadhuub oo kale ama weel oo kalea laga dhigi jiray gudihii baa laga xorday waa geed timireedka jiriddiisii oo deed markaa waxa weel laga samaystay weel laga samaystay markaa wax lagu shubanayo yacni in kaana wax lagu shubto waa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay waa markii hore markii dambe calaa kulli xaal waa banneeyey siaynu dib ka sheegi doono waalmuzaffati wuxuu kaloo nebigu reebay calayhi asalaatu wasalaam shaygii lagu daleeyey oo xagga sare lagaga daboolay ama lagaga dahaaday daamurka ama laamiga yacani waxa weeye dadka qaar laamiyay u yaqaaniin innaguna daamur baynu u naqaanaa yacni markaa daamurka ama laamiga xagga sare marka waxa lagaga eh, lagaga daboolay oo lagaga marka waxa weeye weelkii baa lagu samaynayaa in korka marka waxa weye lagaga dahaado laamigaa ama markaa daamurkaas intaas oo shay in mid walba casiir lagu shubto ama nabiid lagu shubto lagu kaydsado nebigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam waa afar shay oo alxantam iyo addubbaa iyo annaqiir iyo almusafad wa rubbama qaala waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo inuu yidhina waa laga yaabaa almuqayar almuqayar iyaduna waxay la macno tahay almuzafat bay la macno tahay waxa weeye waa kaa markaa waxa lagu dahaaray oo korka markaa lagaga dahaaray yacni markaa daamurka ama laamiga korka lagaga dahaaray almuzafat iyo almuqayar labadaba waa la yidhahdaa wa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam ixfaduuhunna xafida waa ashyaadan qayba wa akhbiruu bihinna uga warrama man waraa'akum cidda idinka dambaysana uga warrama yacni xafida oo qayba cidda idinka dambaysana uga warrama xadiidkan muslimna waa soo wariyey oo bukhaari lama gaar noqon xadiiskanna waxaa ku jira fawaa'id fara badan oo lagala baxaayo culammaduna fawaa'id fara badan bay kala baxaan waxaa ka mid a ah fawaa'idda lagala baxo oo xadiiska laga qaadanayo eh, in cilmiga loo rixlaysto waayo nebiga sala allahu aleyh wasalam xaggiisay usoo rixlaysteen waxaa ka mid a ah fawaa'idda lagala baxaayo in cidda yacni loo yimaado ee maqsuudka ahi cidda u timaadda eh, cilmi ka doonaysa inay aqoonsato waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam waa weydiiyey man ilwafdu aw man ilqowmu yani waraysigaa uu waraysanayo oo weydiinayo waxay yihiin waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya cidda la weydiiyo inay markaa si cad isugu sheegaan oo si lagu garanaayo isugu sheegaan marka culamada qaarkood sida markaa musanifka qoray kitaabka masalada waa kala baxay wuxuu kaloo kala baxay fasaaxada carabta oo markii uu nebigu ku yidhi maxaa ahaydeen may odhan hebel hebel baa la yidhaahdaa ama hebel baa la yidhaahdaa anigana kanna hebel baa la yidhaahdaa ama ina hebel baa la yidhaahdaa si aan lagu garanay umay sheegin waxay sheegeen marka qabiilkoodii ayay markaa sheegeen oo markaa mid lagu garanayo ah markaa taasna waxa weye waa lagala baxaa qabiilka marka aqoonsiga laysku aqoonsanaya inayna marka qabyaalad ahayn oo marka waxa weeye aan dhibi ku sugnayn iyadana waa laga qaataa waxaa kaloo laga qaataa in la soo dhoweeyo cidda marka yani cilmi doonka ee timaadda waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku yidhi marxaban bilqawmi aw bilwafdi hayra khazaaya walaa nadaama waa tarxiibiyey waa soo dhoweeyey waxaa ka mid a ah ashyaada laga qaadanayo ee gaaladii carabtu bisha xurmada leh khaas ahaan bisha rajab oo kale aad iyo aad inay u ilaalin jireen xurmadeedana u ilaalin jireen iyagoo gaalo ah bay bisha rajab la yidhaahdo si gaara u ilaalin jirin xurmadeeda markay yidhaahdeen innaa laa nastatiicu an naatiyaka ilaa fi shahri alxaraam waxaa loo jeedaa bil xurmo lahoo kasta oo afarta biloodba soo gelayaan mise waxaa loo jeedaa mid gaaroo ka mid a culammada qaarkood waxay yidhahdeen bil kastoo xurmo le baa soo gelaysa oo afarta bilood ee xurmada lihiba waa soo gelayaan ashahri alxaraami marka la yidhaahdana asha ku jirtaa jinsiye ahoo waxaa laga tilmaamayaa jinsiga bil ee xurmo leh oo afartaba ku rumoobaysa culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa mid gaara oo waxaa laga tilmaamayaa khaas ahaan bisha xurmada leh ee rajab la yidhaahdo waayo bilaha kale waa dhici jirtay inay bedbedelaan oo ay nasiib ku sameeyaan oo xurmadii intay ka qaadaan bil kale ku bedelaan way dhici jirtay markaa aawadeed taasaa si gaara loo jeedaa waxaana weliba taa qariina u ah in saa e, gaarnimo loogu jeedo rajab wa baynana wa baynaka hada alxayu min kufaari mudar riwaayaadka qaarkood ba waxaa sheegaya rajaba mudar mooye yacni markaa riwaayadan hadda inooguma sugna rajaba mudar mooyaane bisha rajab ee mudar markaa u sugnaatay bimacnaa tacdiimka gaarkay weynayn jireen aawadeed baa loo soo gaar yeelay bishaasunbaanu ku iman karaa wakhti kale kuma iman karo waayo gaaladaasaa naga eh, kaa xigta oo bimacnaa jihadii xaggaaga ku soo aadanayd eh, nimankaasaa naga xiga marka kuma iman karo annagoo soo dhex marna mooyaane yagina nama badbaadinayaan yagina nama badbaadinayaan bishaasayna badbaadinayaan rajab la yidhaahdo bishaa waa soo dhex mari karaa laakiin bilaha kale ma soo dhex mari karno oo kuma iman karno taana waxaa laga qaadanayaa hidaayadu inay tahay markaa tawfiiqu iyo waafajintu xagga ilaahay waayo kuwii qariibka u ahaa ee nebiga u dhowaa calayhi salaatu wasalaam qayb ka mid ah ayaa nebigii ka gaalowday oo kufrigii ku sugan boqoladan markaa mudar dee waxa weeye markaa waa nebiga qoladiisi oo rabiica iyo mudar waa walaalo markay rabiic iyo mudar walaalo yihiin dee nebigu mudar weeyi mudarna dee quraysh buu ka sii yahay marka mudar baa guda ballaadhan oo qurayshina soo gudagelaysa marka rabiico dee ka sii durugsan oo qoladan kale dee ay ka xigto ayaa markaa waxaa qayb ka mida ah hadda islaamtayoo markaasay ka cabanayaan oo ay tilmaamayaan kuwaas inaynay u soo mari karin ay tilmaamayaan marka tawfiiqda ilaahay baa haya taaba haddaad ka timaaddo dee adeeradii ruma nebiga calayhi salaatu wasalaam adeeradii ruma qaar ka mida ah ayaa islaamnimadii lagu kari waayey oo gaaloobay iyadoo marka waxaweya diintii soo gaadhay oo abu aalib iyo abulahaba ay ka mid ahaayeen waxaa kaloo laga qaadanayaa inay markaa dalbadeen arrin marka waxaweya cad oo wax kala caddaynayo wax kala faslinayo xaqa iyo baatilka kala saaraya ama hanuunka iyo baadida kala saaraya na amar bay yidhahan biamrin faslin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihi aljanna waxaa laga qaadanaya maqsuudka ugu weynaanshaha badan in marka waxaweyan laga hadlo oo hadalka lagu bilaabo waayo nimankani waxay rabaan waxay janno ku geli lahaayeen bay rabaan marka tii bay leeyihiin markaa war cad nooga sheeg saas yadaa marka ay markaa leeyihiin marka maqsuudkii weynaa ayay saa u codsadeen inuu marka u sheego almaqsuud alaham kii ugu muhiimadda badnaa nabigana calayhi salaatu wasalaam intii ay weydiiyeenna waa u sheegay ziyaado kalena waa ugu daray waxay markaa weydiiyeen waxyaalaha markaa la cabbo khamriyada iyo nebiidada iyo ashyaada noocaasana way su'aaleen markaa nebigu wuxuu amray afar buu amray afarna waa ka reebay markaasu deedna tafsiiliyey waxaa laga qaadanayaa hadalka marna si guud in loo sheego oo markaa kooban marna si waxa weye mufasala in loo sheego marna isagii oo kooban marna isagii oo fidsan waayo tiro in lagu soo koobo layahay afar ba aan idin amray afarna waa idinka reebay haddana la fasiro afarta markaa mid walba la faahfaahiyo waa ijmaalun uma tafsiilun weeye saas yadaa weeye wuxuu amray iimaanka allah keligii la rumaynaayo ayuu amray waa tawxiidkii waa shahaadatu an laa ilaaha ila allah ma garanaysaan buu uhi mal iimaanu billaahi waxdah iimaanka allah keligii la rumaynayaa muxuu yahay ma garanaysaan yacni waa su'aale waa usluub ka mid ah sida cilmiga dadka lagu baro in la su'aalo oo markay garan waayaan loo sheego shayga inta sidaa loo weydiiyo marka la garan waayo la sheegana yacni badiba lama ilaawo waxay yidhaahdeen allahu warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisaa u aqoon badan waxaa laga qaadanaya waxaanu ruuxu cilmi u lahay inuu ka edebsado oo yacni uu ka gaabsado waxaa kaloo laga qaadanaya nimankani markan inay muslimiin ahaayeen siday nebiga u ixtiraamayaan iyo sida marka waxaan edebtahay ula hadlayaan iyo waxay garan waayaan sida ilaah iyo rasuulkiisa ugu celinayaan allahu warasuulu aclam inay markan muslimiin ahaayeen baa laga qaadanaya wuxuu ku yihi nebigu sala allahu aleyh wasalam shahaadatu an laa ilaaha ila allah ana muxamadan rasuulullah waa shahaadataanka ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana anna muxamadan rasuulu labada shahaado weeyaan aliimaanu billaahi waxda saas iyadaa wey waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye umuuraha diinta ay ugu horeyso labada shahaado ugu horreeyaan awal waajib inay labada shahaado tahay qolyo markaa mutakalimiin la yidhahdaa waxay yidhaahdeen awal waajib qofka saarani waa annadar walistidlaal waa in caalamkan la eegeego oo laga fekero oo wax la deliishado oo laga fekero caalamka yaa abuuray taase awal waajibah ah daliishadka iyo nadarka in lala yimaado ama in loo qasdo ayaa awal waajib ah nusuusta saa ku tusinmaysa awal waajib inuu yahay yani labada shahaado inuu yahay waajibka ugu horeeya waana tii dadka uu nebigu ugu yeedhaayey ugu horraysay quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu laa ilaaha ila allahu dhaha haddaad tidhaahdaan waa liibaanaysaan halkanna waxaa lagu bilaabay labadaa shahaada lagu bilaabay marka awal waajib inuu yahay labadaa shahaado ayaa laga qaadanaya wa iqaamu asalaati wa iitaau azakaati wa siyaamu ramadaana wa an tuctuu min almaghnami alkhumus marka haddaba shan umuurood bay noqonaysa labada shahaado marka mid laga dhigo iyo afarta kale marka afar baan idin amrayaa iyo iyo shan inay noqotay see loo kulminaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen afartii waxay noqonayaan afarta hore dabeed afartii markuu u sheegay oo ay ugu dambayso wasiyaamu ramadaan ayuu mid kaloo shanaadna ugu siyaadiyey culamada qaar saasay u dhigeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen afarta shay waxay noqonayaan afarta furuucda abay ah noqonayaan oo wuxuu ka hormariyey labadii shahaadu ka hormariyey oo iyagu asaaskii ah afartina waxay noqonayaan afarta dambe ayay markaa noqonayaan afarta dambe ayay noqonayaan waxyaalaha laga deliishada waxaa ka mid a acmaasha saalixi inay iimaanka ka mid taha laga deliishadaa oo iyadoo iimaankii allah keligii la rumaynaayey uu sheegay ayuu haddana markaa waxaa shan umuuroodna markaa sheegay marka iimaankii asalkii iyo furuucdii soo gudagelaysayba ayaa markaa la tilmaamay marka acmaasha saalixa ah oo zakada iyo soonka iyo in markaa haniimada khumus laga bixiyo iyo in salaada la oogo oo iyadu markaa acmaal iyo khayrkeed bay isugu jirtaa yacni intuba inay iimaanka soo gudagelaysaa laga qaadanayo marka asalkii iimaanka iyo afar faracyo ka ah ayaa intaba la tilmaamay oo markaa la sheegay su'aal baa la isweydiin karaa marka laga hadlayay iimaanka iyo islaamnimada sida xadiiskii jibriil oo kale akhbirnii can alislaam islaamka iiga waran arkaanta islaamka ee shanta ah la sheegay akhbirnii can liiimaan iimaanka iiga waran arkaantii iimaankee lixda ahayd baa la sheegay haddana halkan waxaa lagu fasiray intii waxa waxaweeye islaamnimada xadiidkaa lagu fasiray ayaa wax ka mida la sheegay wax kalena lagu dara oo shantii arkaanu islaamka dee waxa ka maqan xajkii baa ka maqan waxaana la yidhaahdaa culammadu ay yidhaahdeen xajku markaa waajib ma ahayn wakhtigan wafdiga cabdiqays ay imanayaan xajku waajib ma ahayn dib baa laga waajibiyey laakiin markan waajib ma ahayn saas aawadeed baan xajka loo sheegin saas aawadeed baan xajka aan loo sheegin marka mid kaloo shanaadna waa lagu darayoo beddelkii xajka waxaa lagu daray wa an tuctuu min almaghnami alkhumus marka in iimaankii sidan lagu sheego oo lagu tacriifiyo sidii islaamnimada lagu tacriifiyey ee xadiidka kale ee islaamnimo lagu sheegay inay tahay saas see loo kulminaya culammadu waxay yidhaahdeen erayga iimaan iyo islaam ida ijtamaca iftaraqa hadday kulmaan oo isku meel lagu sheego way kala tagaan oo laba macnay kala noqdaan waida iftaraqaa markay kala tagaan oo midkood la sheego ka kale aan la sheeginna ijtamaca way kulmaan oo kii kalena waa soo gudagalaa marka xaaladaas hore waxay ahayd ee xadiiska jibriil waa xaalat liqtiraan waa xaaladday labadu isku lamaanaayeen markaasaa laba macne la kala saaray oo midna lagu fasiray arkaanulislaamkii midna arkaanuliimaankii lagu fasiray laakiin maadaama halkan iimaan keliya lagu sheegaayo waxay noqonaysaa islaamnimadiina waa la kulmaysa ya oo markaa waxay noqonaysaa inay markaa e, kulmayaan oo ay markaa sida islaam lagu fasiray iimaanna lagu fasirayo oo diintii oo dhani soo wada gudagelayso oo iimaan marka la sheegana diintii oo dhan baa soo wadagelaysa e, islaam marka la sheegana diintii oo dhan baa soo wadagelaysa waa markaan la kulmin ee mid ahaan la sheego baa macnaha caamka ay noqonaysaa tanna saas abaa lagu tawjiihiyey oo lagu xambaaray ashyaadii ictiqaadkiina waa ku jiraayo shahaadadii dee waxay ka dhacaysaa kor iyo markaa kalba in afka laga qiro qalbigana laga qiro ya ila shahaadadu waxay u baahan tahay cilmi waxay u baahan tahay yaqiin iyo hubaal waxay u baahan tahay inay qalbiga ka soo baxdo oo waxa afka laga odhanaya laga qiraayo waa in qalbiguna marka uu qirayaa marka waxa weeye taasna sidaas weeye taasna sidaas weeyaan wuxuu nebigu ka reebay calayhi salaatu wasalaam afar yacni weel inay wax markaa sharaabada ku kaydsadaan oo ku dhigtaan afartaa weel waa maxay waa xantamka oo jalxadaha ama ashuunka ama mardabaanka kolba saad u taqaan dubbaaga oo bocorka bahalka la yidhaahdo haddii weel laga dhigto iyadana markaa waxaa in sharaab lagu kaydsado ama nebiid iyo wax la mida ah, waa reebay geetimireedka jirridiisoo kale haddii iyadana la qoro oo marka waxa weye weel laga dhigto oo inta gudaha laga qoray sidii markaa hadhuub oo kale laga dhigo in marka wax lagu dhigto sharaabada ka mida ah, iyadana waa reebay tii waxa weeye weelkii lagu marka dahaaray daamurka ama laamiga in isagana waxaweyaan sharaab lagu kaydsado waa reebay ashyaadan maxaa loo reebay loo diidaya waxaa loo diidayaa ashyaadani si deg degay shaygii uga dhigayaan muskir wax wax sakhraamiya oo maandooriye ah ayuu deg deg isugu beddelayaa oo inta waxyaalaha kale lagu dhigay weelalka kale aan kuwan ahayn qadar aanu isku beddelayn oo khamri ku noqonaynin oo ka degdeg badan ayuu kani isku beddelayaa saas aawadeed ayaa ixtiyaatan lagu yidhi marka ashyaadan iska ilaaliyo sharaabadiinna ah waxyaalaha soo miirateen ee casiirada ah, ha ku dhiganina oo midaa ah waxaweeye ku kaydsataan ha ka yeelina ila waxyaalaha la miiray ama markaa timir ha laga miiro ama cinab ha laga miiro ama ashyaa kale ha laga miire waxaa dhici jirtay habeen iyo maalin oo kale in markaa la iska kaydsan jiro waqtiyada qaar la iska daboolan jiro iyagoo qaboobay dabeed la cabbi jiray haddii wakhtigu markaa u dheeraado ama weel markaa waxa weeye dedejinaya isbedelkiisa lagu dhigo si degdegu u noqonaya khamriga waa isbeddelaya hadhow waxa weeye wuxuu noqonayaa shay muskiroo wax sakhraaminaya marka maadaama islaamnimadii ay ku cusbaayeen waxyaalihiina aynay aad u kala baran shayga muxaramka ah oo markaa waxa weeye khamriyadii ashyaadaas ayaa markaa waxaa la yidhi ixtiyaatan marka horeba weelalkaa waxba ha ku dhiganina iska jira waxyaalo kale ku dhigta laakiin markii dambe iyagana waa la ruqseeyey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kuntu nahaytukum can ilintibaadi ila fi lasqiya fantabiduu fi kulli wicaa'in walaa tashrabuu muskira waxaan hore idinka reebay inaa markaa nabiidkii ku kaydsataan markaa mooyaane qarbadada inaad ku kaydsataan mooyaane wax kale waa idinka reebo weelalka kalean idiin diiday yani waa xantamkan iyo dubaagan iyo kuwaasaan idiin diido idinka reebay inaad ku kaydsataan oo aad ku dhigataan sharaabkii aad soo miirateen inaad dhiraha qaarkood ka miirteen marka fantabiduu fii kulli wicaain ku dhigta marka weelkaad doontaanba walaa tashrabuu muskiraa wax laakiin wax sakhraamiyaha cabbina xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka waxay noqonaysaa xukunka xadiiskan lagu sheegay wa nahaahum can arbac inuu yahay mansuukh inuu yahay xadiiskaa kalena inuu naasikh yahay inuu ka dambeeyeyna isla xadiiskay ku sugantao ku caddahay sidaas aawadeed yacni weelkii la doonaa lagu dhigan karaa laguna kaydsan karaa laakiin markuu ruuxu cabayo waa inuu iska hubiyaa wix miyuu isbeddelay oo muskir miyuu noqday khamri miyuu noqdo maandooriye miyuu noqday mise ma noqon taas yadaa waa inuu iska hubiyaa hadduu maandooriyo noqday waa inuu xaaladda noocaasa ka taxadiraa oo iska daayaa yani markaa saas yadaa weeye nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam intaa qayba dadka idinka dambeeyana uga warrama waxaa laga qaadanayaa cilmiga ruuxu wuxuu ogaado inuu gudbinaayo oo dadka kala gaarsiinayo ayaa laga qaadanaya cibaaradan laqbadeeda haddaynu ku yara noqonno tilmaamaysa marka uu nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam marxaban bilqawmi aw bilwafdi bacdu ahlicilmi waxay u laqbeeyeen inay yidhaahdaan ba'da ayaa waxay tahay masiida litawkiid oo faacilkii bay gashay oo calaa qowl sidaa macnaheedu waxay noqonaysa ataa marxaban bilqawmi ay ilqawmu ama saadafa marxaban bilqawmi ay ilqawmu yacni waxay la kulmeen meel ballaadhan bay la kulmeen oo waasica bilqawmi ay ilqawmu qawmkii baa la kulmay marka qawmku wuxuu noqonayaa faacil oo ba'dii baa la geliyo masiida litawkiida aw bilwafdi saas weeye iyaduna waa saas leeg ama wafdiga ayaa la kulmay ayuu markaa yidhi ama ataa way yimaadeen marxaban meel ballaadhan waa mafcuulkii bilqawmi ay ilqawmu qawmkii ayaa markaa meel ballaadhan la kulmay weji labaad waa la yidhaahdaa waa in lahabadu waa tacdiyo haddii lahabadu waa tacdiyana waxay noqonaysaa ata allaahu marxaban bilqawmi ilaahay waa keenay bilqawmi buu keenay aw bilwafdi ama wafdigii ayuu keenay marxaban meel ballaadhan oo waasica ayuu keenay marka badu markaana waxay noqonaysaa tacdiya ayay noqonaysaa can abi mascuudin can nabiyi sal allahu alayh wasalama qaal bukhaari wuxuu ka soo wariyey abi abu mascuud waxaa la odhan jiray cuqbat bnu camrin alansaari albadri waxaa mashhuuroo ah albadri in loo yidhi ceelka beder inuu degay in sidaa bedri loogu itlaaqay oo loogu magacaabay ee beder aanu ka qayb gelin sidaasaa caana kutubta mustalaxana loo tusaaleeyaa oo marar badan culamo badani ay sheegeen ha yeeshee waa masale laysku khilaafsan yaho ahlucilmiga qaarkoodna waxay qabaan inuu beder ka qayb galay saas yadaa bay qabaan inuu beder ka qayb galayna waa sida bukhaari uu qabo muslimna uu qabo culamo kalena ay qabaan oo uu ka mid yahay abu cubayd alqasim ibn salaam uu ka mid yahay tabaraani uu ka mid yahay abu axmed alxaakim uu ka mid yahay waana sida xaafid ibn xajar uu arjaxayo fatxulbaariga yani arjaxayo wey bukhaarigu wuxuu ku soo saxiixiisa xadiis kitaabu uu ku keenay oo sheegaaya inuu markaa yidhi curwatu bnu zubayr yani wuxuu ka mid ahaa dadkii beder ka qayb galay ayuu abuu mascuud ka mid ahaa xadiikaasuu soo arooriyey waxaa odhanaya xaafid ibnu xajar xuja weeye hadalkaasoo kale oo curwat bnu zubayr waa la kulmay abi mascuudin albedri khusuuska xadiiskan hadda uu warinaayo yaanu markaa waa sida ha u dhexayso isaga yaanu toos uga warin laakiin sida kale wuula kulmoo yani marka taabici buu ahaa abi mascuudna way kulmeen axaadiista qaarna wuu ka wariyey marka warka uu sheegayo isagaa u aqoon badan ta kale cidda nafyiday oo tidhi kama qayb gelin warka ay sheegayaan waa xukum nafyi ah kanna waa ihbaat qaacidaduna waxay tahay almuhbitu muqadamun cala annaafi ka wax sugayaa laga hormarinaya ka wax nafinaya marka sanad ka caalaysan warkaa uu sheegaayo curwat bnu zubayr beder buu ka qayb galay ya oo loo hayo nafyiga ma jiro sidaas aawadeed yacni saxiixu waxay tahay siday culammadaasi ku tageen riwaayadaasina ay sheegayso inuu beder ka qayb galay baa saxan sida mashhuurka caanka ahe in badani ay ku tageen oo ah inaanu beder ka qayb gelin saxiix ma aha can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal idaa anfaqa arajulu calaa ahlihi yaxtasibuha nebigu wuxuu ihi calayhi asalaatu wasalaam idaa anfaqa hadduu markaa bixiyo alrajulu ninku uu bixiyo calaa ahlihi ehelkiisa uu masruufo oo markaa wax wanaagsan uu ku bixiyo infaaqii waxaa soo gelaya wax kasta oo la siiyo ehelkii acama haddii la odhan lahaa waxay ku gaar noqon lahayd wax la cuno laakiin anfaqa markii la yidhi waxaa soo gelaya waxa la cabayo waxa la cunayo waxa la xidhanayo meesha la degayo yacni wax kastoo lagu intifaacayoo dhan baa soo gelaya ya marka hadduu ku bixiyo ninku calaa ahlihi ehelkiis sida saxiixa calaa ahlihi waa caamoo zawjada kuma gaarahee waxaa soo gelaya marka haweenaydu waa soo gelaysaa carruurtu waa soo gelayaan cid kaleo qaraabadiisa ka midoo u masruufaana waa soo gelayaan hadduu aabbihii hooyadii masruufa xataa waa soo gelayaan yaxtasibuhaa xaaluu ajar niyeysanayo uu sidaa ku bixiyo waa jumla xaaliya yaxtasibuhaa xaala kownihi muxtasiban laha ama iyaaha xaaluu markaa waxa weeye niyeysanayo ajar inuu ilaahay kaga doonayo xaaluu markaa rabo uu ku bixiyo waa jumla xaaliya isagoo ikhlaas ay ka tahay oo ilaahay dartii u jeeda rabbina ajar kaga raba aakhira inuu ka ajar siiyo fa huwa lahu sadaqa fa huwa infaaqaas iyo waxbixintaasi lahu sadaqa isaga sadaqu u yahay sadaqo ayuu u yahay oo ilaahay agtiisa ajar baa looga qorayaa xadiiska bukhaariiyo muslim labadu waa soo wariyeen xadiiskanna waxaa laga qaadanaya ruux markaa infaaqa uu sameeyo cidda uu masruufaayo ehelkiisa hadduu masruufaayo hadduu ajar inuu ilaahay kaga doonaayo u niyoodo oo ilaahay dartii u sameeyo inuu rabbi ka sawaabinayo o ka ajar siinaya laga qaadanayo qaydka yaxtasibuhaa waxaa laga fahmayaa mafhuum mukhaalafa haddaan niyo ajar doona aanu u bixinin oo aanu u siin inaanu sawaabka iyo sadaqada fadligaa sadaqadda inaanu ku helin wakhtigu fadliga sadaqadda ku helaya waa maxay waa markuu u bixiyo niyo ixtisaabo ilaahay ajar uu kaga doonaayo rabbi ugu dhowaanayo waxa uu rabbi kaga doonayaana waa inay noqotaa sawaab aakhiro adduunyada sawaab markaa ku saabsan waa inaynay ahayn ilahay maalkaa ku barakeeyo yacni inaanu saa u bixinayn oo adduunyada ilaahay kugu abaalmariyo muraadkiisu waa inaanu ahayn muraadkiisu waa inuu yahay aakhire inuu ilaahay ka ajar siiyo ou janno ku geliyo ou naar kaga badbaadiyo niyada caynkaasa waa inuu u bixinayaa taasu marka ay sadaqa marka u noqonaysaa ou hawaabkaa ku helaya fa huwa lahu sadaqa iyo fa lahu sadaqa labada mid walba waa loo soo naqliyey fa hiye la yidhahdo waxaa loo jeedaa nafaqaday u noqonaysa wax bixinta waayo nafaqadii waa mu'anaso fa huwa marka la yidhahdana infaaqa oo masderkii ah bay u noqonaysa sidaas yada ah ayay marka u noqonaysa camallada marka laga hadlaayo niyada siday wax uga tarto niyadu hadduu niyo u baahan yahay camalkaa wanaagsani oo camal niye u baahan hadduu yahay waxay noqonaysaa hadduu niyeeyu ajar ku helayaa haddaanu niyeyn wax ajara ku heli maayo haddii niyadu lagama maarmaan u tahay marka infaaqu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha niyadu lagama maarmaanka u tahay bay ka mid marka haddii niyadu markaa aynay lagama maarmaan u ahayn waxay noqonaysaa Eh, in mar layba uu ajarka ka helo sida waxyaalaha ku saabsan turuugta waxyaalaha laga tegaayo yani maalan waxyaalaha la yska suulinayo kale maalan yani waxa weeye najaasada la yska maydhayo ama deynka la bixinayo culamada qaarkood baa sidaas yadaa yidhi haddaanu ku xidhnayn waxay noqonaysaa mar layba in laga sawaabinayo sidaa daynka markaa uu guto oo kale oo iska bixiyo dayntii waxyaalaha muxaramaadka ka dheeraanshaha laga dheeraanayo hadduu niyo taqarubo oo ilaahay sawaab iyo ajar kaga doonayo uga dheeraado markaasaa laga ajar siinaya haddii kale dembigu ka baxsanayaa aanu niyadaas la imanin oo kuma dembaabayo laakiin wax ajara ka heli maayo ka dheeraanshaha xaaraanta u ka dheeraado masalan oo kale zinadii buu iska daayey niyo ilaahay dartii hadduu isaga daayo zinadii ama dulmigii ya wuxuu noqonayaa musaab mid laga ajar siinayo niyo ilaahay dartii hadduu isaga daayo haddaanu niyo ilaahay dartiiya isaga dayna sidiisa isaga daayo ama niyadiisaba ayna ku soo dhicinba dembigiibuu ka badbaadaya laakiin sawaab iyo ajar ku heli maayo ka dheeraanshaha u ka dheeraada halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk